بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله faslu wa sharaa'idu tayamumi khamsatu ashyaa fasalkan wuxuu kaga waramayaa sheekhu raximahullah tayamumka tayamumkuna waxa uu bedel ka yahay weysada iyo meedhashada labadaas ayuu bedelkay marka la helo asbaabtiisa ayuu bedelka noqonay almasca alkhufeyn wuxuu bedelka ahaa isagu masxigu meedhashada iyo iyo weysada labadoo soma ya adigana ya waay sheekana adigana aye ya ma joogin ad maqli ma dhigat casharka xalqadda ma ku jirta marka de casharkii shal waa lagaa doonaya lakin qofka hadduu maqnaa casharkii ma laga doonay waa lagaa doonaya sheekh ka jawaab istaag istaag de sa xalqad kuma jirta casharkii shal waa lagaa doonaya ka jawaab su ya almasx cala muxuu bedelkay ya weysadii marashada maaha fadhiiso odgaramayna casharkiisa waa soo akrida marka ya waa lagugu celiyey ya labade waay adig ku xiga ay weysadu buu gaar kuya isagu weysada weysada buu gaar kuya sidaas waay wuxuu uhi sheekhu raximah اllah wa sharaaid tayamumi tayamumka shuruudiisu khamsatu ashyaa shan shay weeyaan wujuud اlcudri ka koowaad waxa weeye cudurdaar helitaankii bisafarin bisababi safarin safar sababtii markaasi lagu helay aw maradin ama xanuun sababtii ka wa dukhuulu lwaqti waa waqtiga soo gelitaankiisa weeye salaada loo tayin waqtigeeduna soo galo ka saddexaadna wa alabulmaa biyo raadinteedu weeyaan biyaho la raadiyo ka afraadna wa tacaduru isticmaalihi isticmaalkiisa oo tacadura in la isticmaali kari waayo biyihii tacadur isticmaal tacadur isticmaalma biyaho la isticmaali kari waayo weeyaan iyo wecawaasuhu in loo baahdo biyihii bacda alabi alab dabadii raadin dabadeed ka shanaadna waxay waturaabu daahiru ciidda daahirka ah waxna daahirinaysa lagu dahaaro qaadanayo lahu qubaaru ciiddaas markaasi boodh leh fa in khaalatahu hadduu ku darsamo jisun nuurade haddii ku darsanto aw ramlun ama quruurxu ku darsamo lam yujzi gudi maayo wa faraa-iduhu faraa-idiisu waajibaadkiisuna arbacatu ashyaa afar shay weeyaan anniyatu niyada oo ka koowaada wa masxu wejhi iyo wejiga masixitaankiisa oo ka labaada walyadayn iyo labada gacmood masixitaankooda maca mirfaqayn xusullada markaas ayla jiraan wtartiibu iyo tartiibta wa sunanuhu sunayaahin sunayaashiisuna sunayaasha tayamumkana alaaata ashyaa saddex shay wey atasmiyatu bisinka oo lala yimaado wa taqdiimu lyumna cala lyusra midigto bidixi laga horreysiiyo wlmuwaalaatu iyo in la xidhiiriyo weeyaan waay tayamumka shuruud buu yeelanayaa shuruuddiisii markaa ayuu inoo horreysiiyey waxaa shardiga koowaad waxa weeyaan wujuud lcudur cudurdaar helitaankii weeyaan waa in cudurdaar la hela cudurdaarka keensanaya in marka waxa weeyaan la tayamumo tayamumka cudurdaarka keensanay marka wuxuu noqonayaa ama safar ama marad xanuun yaa sababuu noqonaya ama safar safarka waxaa ku badan biyo la-aanta sababka waxaa ku badan safarka biyo la-aanta ku badan bikhilaafi alxadar saa waxaa ka duwan xadarka oo had iyo jeer biyuhu waa helaan dadka deegaanka ah biyo la-aantu way ku yartay marka qofka musaafirka ah inta badan ama waqtiyada qaar ka mid a ah, waxaa laga yaabaa inuu biyo la-aani ku dhaco marka wuu gebagabaysan doonaa ama waxaa laga yaabaa biyihiiba inuu haysto laakiin wuu u baahan yahay biyihii wuu u baahan yahay oo baahi baaba u haysa inuu cabbo inuu wax ku karsado xoolaha uu wataa inay cabbaan ayuu ugu baahan yahay waxaa dhici karta haddii uu isticmaalo inuu maaragtay u haraado ama xoolabay haraadaan baa dhici kara ka uu haysanaya unu tayamumi doono la iman doona marka cudurdaarka safarka waa kaas biyo la-aantaas xanuunkuna oo qof xanuunsanaya oo biyihii aan isticmaali karayn marka labun baa lagu soo ururin kara oo iyaga laftooda sii qaybsama faqd lmaa iyo tacaduru isticmaali lmaa faqdu lmaa waa biyo oo la waayo ama sharcan ama xisan iyo tacadur isticmaali ilmaa biyaha oo isticmaalkoodu uu la isticmaali kari waayo ma sharcan ama xisan yani walama isticmaalkii ayaan suuro gelaynin oo qofku wuu xanuunsanaya oo xanuun baa u diidaya nabaraa ku yaalla marka hadduu isticmaalo biyahaas uu xanuunsanaya ama wuu ku dhimanayaaba oo dhimashay gaadhsiinaysa ama xubin xubnihiisa ka mid a ayaa xanuunsanaysa ama bogsashadiiba dib dhacaysa ama xubin daahira muuqata iyo foolxubin ku keenaysa tafaasiisha insha allah waan arki doonaa kutubta soo socota aynu ku arki doonaa insha allah marka waa labadaas biyo la-aan biyo la-aan inay qofki ku dhacdo iyo in uu isticmaali kari waayo biyihii xanuunkaa sababa marka kaas wuxuu nagu uri wujuud lcudri cudurdaar marka koowaad cudurdaar markaasi helitaankii wey bisafarin eh, bisababi safarin safar sababti aw maradan ama xanuun sababti shardiga labaadna waa dukuululwaqti wathani ka labaadna dukuululwaqti waqtiga soo gelitaan dukuulu waqti salaati salaada waqtigeeda soo gelitaankeeda wey salaada loo gebagabaysanayo salaada loo gebagabaysanayo waktigeedu waa inuu soo galaa salaada loo gebagabaysanay waktigeedu waa inuu soo galaa waayo oo la gebagabaysan maayo ama tayamumka lala iman maayo marka sababtiisa la helo haddii biyo la-aan ay tahay iyo haddii wax kale iyo xanuun hadday tahayba waxa weeyaan salaadii oo waktigeedu uuna soo gelin ma tayamumay salaada loo gebagabaysanayo waktigeedu waa inuu soo galaa waktigeedu waa inuu joogaa wthaalidka saddexaadna dalabu lmaai biyo raadintii weeyaan waan biyihii la raadiya oo qofku markuu biyo la ku dhacdo waa inuu biyihii raadiya ilahay qur-aanka wuxuu noogu sheegay aayadda qur-aanka taymka ka warramaysa aw jaa axadu minkum min algaayiti aw lamastum nisaa falam tajiduu maa an falam tajiduu maa an biyo aydan helin lam yajid goorma la dhahdaa qofkaasi biyihii muu helin goorma la dhahdaa bacda alab qofku markuu shayga raadiyo ee uu waayo ayaa la dhahaa wuu waayo isagoon raadinin ya isagoon raadin wuu waayo miya la odhanay babuu raadin be wata wa raadiya markaa waa alab waraabicu ka afraadna tacaduru isticmaalihi biyaha isticmaalkooda oo suurogeli waay w isticmaal kari waay marka xanuunbaa sababay waicwaasuhu bacda alabi iyo in loo baahdo raadinta dabadeed intaas markaa waa isku shardi wey wturaabu aahiru ka shanaadna waa ciidda daahirka ah ciiddu waa daahir waana ahuuro waa lagu dahaaro qaadan karaa waa daahir lagu dahaaro qaadan maxaa loo raacinaya marka waxa weyaan lagu dahaaro qaadan karo ciidda mustacmalkiihi waa daahir mar haddaa la isticmaalay laakiin lagu dahaaro qaadan maayo ka waa inay daahir tahay dahuura lahu gubaarun ciidn ciidn boodhna waa inuu leeyahy ciiddaas boodh marka gacmaha la saaro soo raacaya waa leeyahy waxaa ku baxay ciidda wayn noqon mid qoyan haddii ciidda rarkuda qoyan qoyantaha gacmaha saarta de qoyaanubaa kusoo raacay ciid kusoo raaci mayso boodhna kusoo raaci maayo marka waa inuu gubaar boodh waa inuu fain khaalaahu hadduu ku darsamo jisun nuurad jisku waa nuuradda weeyaan aw ramlun ama qururux lam lam yujzi gudi maayo marka waxaa shardiga ciiddan lagu gebagabaysanay laba shardi bay leedahay kow boodh waa inay leedahay boodh laba waa inay tahay turaabun khaalisun khaalis waxba aan lagu darin <clears throat> mid aan waxba lagu darin waa noqota waxba aan lagu darin daqiiq iyo bood iyo waxaan jira daqiiq iyo nuurad iyo waxyaabahaas waa ku dhex jira ya waa noqoto ciid khaalisa ciid khaalisa waa ina wa faraa'iduhu waajibaadkiisu arbacatu ashya afar shay weeyaan anniyatu ta koowaad waa niyada weeyaan liqowlihi sala allahu alay slm inama alacmaalu binniyaat acmaasha de waxa weeyaan waa niyadu marka niyadu waa rukn shar waa waajib waay qofku markuu niyoonayo ee tayamumayo wuxuu niyoon doonaa istibaaxat asalaa salaada inuu ku banaysanayo ayuu niman waay wamasxu lwajhi iyo wejiga masxitaankiisa wejigeena waa la masex walyadeyn iyo labada gacmood masixitaankooda macal mirfaqeyn xusuladna ay la jiraan watartiibu iyo in la tartiibiyo waxaa la tartiibinaya wejiga iyo gacmaha wejigaa horeynaya gacmuhuna way dambeynaya markaa wejiga iyo waxaa la masaxayaa uun gacmaha bes tayimumku waa intaasu waa wejiga gacmaha gacmaha masixitaankooda ilaa xusullada in la masaxo xadiidka ama axaadiista ku timid ee sheegaysa ilaa xusulada in la masaxayo ee cabdillahi bin cumar alkhataabna uu werinaya radia allahu canhuma asaaniideedu waa daciif weliba qaar ba aada u daciifa dacfigood waa shadiid qaarkood marka may sugnaan ilaa xusilada masixitaankoodu xadiidka ku yimid saxiix maaha ko waxaa soo arooray xadiid saxiixa oo bukhaari muslim ku jira xadiidu camaar oo tilmaamaya in la masaxayo wejiga labada kaf bas xadiikaasna waa saxiix aimaduna waa saxiixya aimada madhabka muxaqiqiinteedu qaar badano ka midi waxay tilmaameen inuu waxa weeyaane wejiga iyo labada kaf la masaxayo oo rasuulku wuxu yii waxa kugu filan ina anta an taquula haakada intuu gacmihii ku dhuftay gacmaha dhulka ku dhuftay ayuu wejiga masaxay labada kafna uu masaxay xadiidka camaar imaam shaafici raximah llah isagu xadiidka camaar waxa uu yihi xadiidkaasi haddii uu asaxo qultu bihi callaqa alqawla bisixatihi xadiidkaas hadduu asaxo waan ku tegay buuri marka culimada madhabka qaar kamid waxay yidhahdeen xadiidkuna waa asaxay waa saxiix waxaana u yihi imaam shaafici idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi hadduu xadiidku asaxo waa madhabkayga wey sidaa awgeed bay ku dareen markaa qaarkood yidhahdeen waaba madhabkiisii wey in la masxo wejiga iyo labada kaf leanna xadidkii waa saxay marka sida raajixina waa caynkaas tayamumku waa intee wejiga iyo labada kaf mirfaqeynka xadiiska sheegayaana mu asixin intaas wa sunanuhu sunayaashiisuna halaaatu ashyaa saddex shay wey atasmiyatu bisinko lala yimaado bismi illaah marka la bilaabayo wa taqdiimu lyumna cala lyusra midigto bidixda laga horreysay waa tee midigtii bidixda laga horreysay waa kuwe waa gacmaha wey walmuwaalaatu iyo in la xidhiidhiyo waxaa la xidhiidhinaya wejiga marka la masaxo waa in gacmaha masixitaankooda in lagu xijsiiya gacanta midig haddana gacanta bidix waa inaan loo dhexaysiinin faasil wladii yubilu tayamuma tayamumka ka burinaya alaaata ashyaa saddex shay weeyaan saddex shay ayaa burinaya tayamumka maa abdala lwudua weysada waxaa buriya wa ru'yatulmaa iyo biyahoo la arko fii gayri waqti salaati salaada waqtigeeda waqti aan ahayn iyo waribatu diintoo laga baxo walciyaadu billah tayamumka waxaa burinaya saddex shay waladii kii ama shaygii yubtilu tayamuma tayamumka burinaya alaaata ashyaa saddex shay weeyaan saddex shay baa tayamumka buriya o maa abal wuu waysada waa jabiya waxaynu doonana guud ahaan in la sheego waysada maxaa jabiya tirada aynu soo marnay kitaabtiina kuso marnay ma tirada guud ahaan yaa sheegaya hay sita lix weeyaan lixdaasi tayamumkana way jebiyaan lixdii baynu tirinna haddaba xagga dambe sheekh dambeya a istaag ya fariid maa kharaja min axad الsabiileyn de wad wad waa lix weeyaan xabadaas keliya dhamaystir dhamaystir maa kharaja min axadi sabiileyn waa ko haye haye waay xabadaasi kaaga istaagta adiga haye xagga dambe ya haye haye alajnabiya min gayri xaailin haye wamasu wamasu dakarin ya qub ya odhanay qubulin aadamiy intaasa ay fadhiso waa dhadhaweysa adu intaas la sheegay ee weysada jebinayaa tayamumkana waa jebinaya intaas waa taa maxaa dheer marka waru'yat lmaai fi gayri waqti salaati biyaha oo la arko waxaa ka wanaagsan in la yidhaahdo zawaalu lcudri cudurdaarkoo zuula cudurdaarku wuxuu ahaa laba biyo la-aan iyo biyaho la isticmaali kari waayo soo soo ma oo xanuun awgeed marka waxa weeyaan cudurdaarkii oo zuula cudurdaarkii loo taymuumay hadduu meesha uu ka baxo iyadana taymuumka waa u jabay biyo la-aan haday tahay maalan biyo la-aan buu qofku u gebagabaystay biyo la-aan biyihii buu helay fi hayri waqti salaati buu nagu qeyday haddaa biyo la helo cudurdaarkii loo tayamumayay meesha waa ka baxay waa zuulay biyaha helitaankooduna wuxuu u qaybsamayaa saddex inuu helo markii uu tayamu dabadeed salaadan aanu gelin salaad isagoon gelin weli ayuu biyihii helay o isagoo salaadii ku dhex jira ayuu biyihii helay waa laba isagoo oo dhammeeyey oo salaaddii ka baxay ayuu biyihii helay waa saddex adiga istaag istaag waa sheeg ku celi istaago Ah, biyihii buu waayey dabeetana mamu raadin ba muxuu raadin waay muxuu raadin waay maxau diiday inu raadin wuu iska seexday fadhiisa soo ma waxaynu ka hadlayna waxaan ahayn wey taas haye haye sheekh adiga istaag ah. Ah, saddexdan shayle ku celi biibu waay waay waay ay laba ma salaada ka hor fadhiso saddexda shay waxa weeyaan salaadii aanu gelin uu gebagabaysay salaaddii weli aanu gelin inuu biyihii helo salaaddii ku jiro inuu biyihii helo salaaddii u dhameeyey inuu biyihii helo inanta ahayn ta koowaad weli salaaddii gelin ayuu biyihii hela tayamku waa jabo ina biila buu gebagabaystay biyihiina wuu hela salaaddiina muu gelin tayamulku waa jabo bala tayamumuhu deetna biyahaas ku weysan doona tagu dambesna soo qabo tagu dambes adiga adiga adiga tagu dambes markuu salaada ka baxo markuu salaada ka baxo salaaddii buu ka baxay salaaddii u dhameeyey biyihii helay salaadiisu waa saxiix ya soo celin maayo waxayna hadhay mid keliya soo kaas muxuu yahay isagoo salaadii ku dhex jira soo ma isagoo ku dhex jira hadduu biyihii helo intuu gebagabaystay buu salaadii galay isagoo ku dhex jiru biyihii helay salaadiisa waa wadanaya waana dhamaystiranaya salaadina saasay sax ku noqonayso hadduu salaadii ka baxo oo uu weysaysto oo uu weysadaasi intuu weysaysto salaadii kusoo celiyana waa sax wey ay sheekhaa eh, ku tirsan masaaxiifta hay haye ku celi saddexdi waynu sheegnay haddaba ku celi haddaba isagoo salaada aan gelin hadduu biyihii helo xukunkeedu muxuu noqonaya tayinku wuu jabay waa kow taasi isagoo salaadii kudhex jira hadduu biyihii helo isagoo ku dhex jiraba salaada uu wadanaya uu dhamaystiranaya salaadana sax bay noqonaysa hadduu doonana ya uu weysasanaya waaye salaadi markuu dhameeyeyna salaaddi waa asaxaysa asax cudurdaarka kale hadduu zuulan waa caynkaas oo kale un cudurdaarka kale xanuunka hadduu xanuunkii ka zuulo bugsado qofkii oo kale wa ru'yat lmaa iyo biyaho la arko fi gayri waqti salaati wariddatu iyo diintao laga baxo walciyaadu billaah iyadana de camalkao dhan bay burisaa marka iyadana waa kabniinka saaxiibkiisu qofkii la kabay yamsaxu calayhaa kabniinka waa masaxayaa wayatayamamu waa gebagebaysanayaa wayusallii waa tukanayaa walaa icaalata calayhi soo celin korkiisa haatina ma jirto in kaana wadacahaa hadduu yahay mid saaray jabiradii calaa uhurin ahaaro ku saaray uhr alaa uhrin kaamili aljabaair jamcu jabirati jabiiradu waa kabniinka weyaan qofka hadduu jabo waa la kabaa kabniinka wey marka qofka la kabay sidee u dahaaro qaadanay ee xubintiina la duubay ee lagu xidhay kabniinkii lagu xidhay wuxuu inoo sheegay sheekh laba arrimood wa saaxibu ljabaa'ir yamsuxu calayha wa yatayamamu halkaas labu inoogu sheegay marka waxaa laga doonaya saddex arrimood baa laga doonaya saddexda arimood waxa weeyaan in marka la duubo hadda weeyaane eh, meeshii eh, xubintii la duubo saddex arrimood baa laga doonaya inta la duubay maaha inta bannaan waa la meedhaya intan duubanna waa la masaxaya waana la gebagebaysanaya saddexda arrimood baa la doonaya inta duuban halka jabtay ee duuban maaha inta kale ee banaan ee aan la duubin waa la mayri doona ilan way banaanta yadoo waxba kuma duubne intan duubanna waa la masixi doona so halkaa laba kuma haysa waay tayamumka waana la gebagabaysan doona hada huwa almadhab waa sida mashhuurka fi lmadhab weeyaan saddexdaa arrin tayamumkana waxaa lala imanayaa qofku markuu weyseysanaya weyaan weysada markay tahay xubinta loo tayamumayo intaan la dhaafin xubinta loo tayamumayo inta aan la dhaafin haddaynu tusaaleyna markaas la soco aynu tusaaleynayna waxaan ku tusaaleynaynaa gacantan bidixi oo qofka jabtay saddexdii arrimood baan ku tusaaleynana la soco maalan marka gacantii ay jabto ee la duubo intaas hadday banaan tahay waxay noqonaysaa markuu gacanta bidixu soo gaadho meedhitaankeedi wejigii markuu meedho gacanta midigna uu meedho horta intan banaan ha meedho xusunku hadduu bannaan yahay xusunka ha meedho soo haddana intan duuban ha masaxo oo intuu biyihii gacanta kusoo qooyo ha masaxo kadibna intuun halkaa dhaafin halkaa wali u maray ciidda gacmaha saaro ha gebagabaysto gacanta bidix maxaa ku xiga meeritaanka marka gacanta midig la meho bidixan la meho maxaa ku xiga ya masxu ras soo ma madaxu masixi labada lugoodna waa meeri doona lama weydaarinay halkaas xubinta loo tayamumayo xubinta dumunba loo tayamumaya len lama dhaafayo intaan la dhaafin meerigeedi intaan intaan iyada intaan iyada la dhaafin ayaa la gebagabaysanaya waa markay tahay weyse un hadday meerashada tahay hadduu danuu horreysin doono haduu danuu dambaysin dono markay meerashada dhib malayada waa weysada laakiin taa ka warramayna saddexdaa arrimood weya mar daba saddexdaas iyo noqonaysaa saaxib uljabiira gadaal waynu ku celin doonaa laakiin saddexdaas horta weeyaan saddexdaasaan rabnaa haddaba in in la sheego xaggaasan kacayna maanta ninka kaa soo horeeya soo socda adig ninkaas horeeda a ah, adiga adiga maha sheekh korka xirna i ka dambeeya ninka kaa dambeeya a ah. haye saddex baa laga doonaya qofku saaxibul jabiiro soo ma saddexda sheeg ya kor u qaado xidhi kor qaado kor qaado maxaa la meedhayaa waay kadibna waay weli waxbaa kaa dhawanta hadda soo maareysa shaqa kaa kugu xiga istaag ku dar intuu ka tegay ku dar ha ha way way waay waay sax wey asaas wey fariid intaas waa intaas laakiin sidaas saxiixi waxa weeyaan waxaa lagu gaabsanayaa tayamumka la ska daynay labada kalood labada kale tayamumka waa laska ska dayni labada kale saasa raajix sidan hadduu sameeyaana way fiican tahay yadna sidan hadduu sameeyaana way wanaagsantahy ayib waxaad ka warantaa haddaba qof nabar ku dhacay nabar baa ku dhacay lamaba duumiba waa la tolay un biyihiina waa laga ilaalinaya biyihiina waa laga ilaalinaya iyada waxay inoo imanaysaa un meesha lama duubin maogti meeshii nabar ba ku yaallo dawana waa lagu shubay mana duubna waxba laguma xidhin saddexdii aynu sheegnay waxaa laga tegayaa uun masixitaanka labada kale lala imanaya masixitaanku baa laga tegayaa maxaa lala imanaya labada kale ila saddex baa sheegna samayn labada kale lala imanaya hay sheekha hay adiga sheekh xagga dambe hay adiga maxamed cas ahy saddexda laba waa laga tegaya laba waa lala iman midna waa laga tegaya labada lala imanaya sheeg tayamumka iyo maydhiga maxaa laga tegay masixitaanka oo saas waayo maxaa loga tegay maxaa loga tegay waxa la masaxaa oo meesha dul saara ma jirin waxa la masaa marka melka ku xidhanya meshi waxaana ma saarna waa meel banaan wey waa intaas wasaaxibu ljabaa-iri kabniinka markaasi saaxiibkiisu qofkii kabniinka qabay yamsaxu calayhaa dusheeda ayuu masixi doonaa wayatayamumu waa gebagabaysan doonaa wayusalli waa tukan doonaa walaa icaadata caleyhi soo celin korkiisa haatana ma jirto in kaana wadacahaa hadduu yahay mid saaray calaa uhrin uhri kaamil waa sida khufeynka o kale uhriga khufeynka muxuu ah a marka khufeynka sooma qofku inuu kamaali ahaarata samahan maay markaasaas weyse dhamaystiran halkana waa sidoo kale wey isagoo weyse qaba xadadkii akbarka ka aahira iyo xadadkii asqarka labadooda wayatayamamu likuli fariidatin salaad kasta farana waa u gebagabaysan doonaa wayusali waa tukan doonaa wayusali bitayamumin waaxidin tayamum keli wuxuu ku tukan doonaa maa shaa wuxuu doono min anawaafil sunayaasha kamid a ah. wayatayamamu likuli fariidatin salaad kastoo farala waa loo gebagabaysan salaad kastoo farala gebagabaysan hadduu laba salaadood faral israacinayo uu jamcinayo tusaale ahaan waa laba tayamum wuu tayamumi deetana waa tukan doonaa haddana salaada kale waa u tayamumi doona wayatayamamu likulli fariidatin salaad kasta farala oo u gebagabaysanay waay wayusalii bitayamumin waaxidin tayamum keli wuxuu ku tukan doonaa maashaa wuxuu doono min anawaafil sunayaasha kamida waxay ku xidhan tahay niyada wuxuu u gebagabaysanay hadduu niyoodo inuu tayamumkaasi uu ku tukado salaad faral iyo faral iyo sunne ya faral iyo sunne labaduba ku tukan doona yani wuxuu niyooday inuu tayamum ku tukado salaad farala iyo salaad sunnaa soo maha labadiba haddii uu niyoodo tayamumkaasi salaad faral haddii niyoodo inuu ku tukado oo ku banaysto waxa uu ku tukan doonaa salaada faralka ah iyo sunayaashu wuxuu doono sunayaashii ka horreeyey salaada faralkaa iyo sunayaasha ka dambeeya intaba waa ku tukan karaa iyo sanaadaha sunayaalo haddii uu niyoodo inuu tayamumkaasi uu ku banaysto oo ku tukado salaad sunno ah, salaad farala sunno mooyaane faral ku tukan maayo sunno mooyaane faral ku tukan maayo haddii uu niyoodo salaad oo uu itlaaqo salaadun inuu ku tukado hadduu niyoodo sunno mooyaane faral ku tukan maayo imisaan sheegay haddaba adiga mse hay saddex adigana saddex adigana ha saddex sheeka kaa dambeeyana ya saddex sheeka su sexda mala ya kaa gidaar ku tirsan ya imse shayna afar afar binu shayna sheek saddex maha saddex maha waa afar afar binu shayna inuu marka inuu niyoodo tayamumkan inuu ku tukado salaad faral iyo sunna labadaba markuu tayamum wuxuu ku tayamumay faral sunna labadaba faral iyo sunna labaduba ku tukan doonaa faral keliya ayuu ayuu niyooday inuu ku banaysto muxuu ku tukan doonaa marka salaada salaada faralka iyo sunnayaasheediiba kuwa ka horeya kuwa ka dambeeyaba ka saddexaad wuxuu niyooday sunno keliya inuu ku tukado tayamumkaasi salaad sunna ah mooyaan salaad faral ku tukan maayo kaas afraad salaad uun u ilaaqay muu qaydin salaad sunaa ah mooyaane ya salaad sunaa ah mooyaane salaad farlana ku tukan maayo waayo marka la ilaaqo sun sunahana waa ku dhacay sunuu ku dhacay oo qofku hadduu salaad u niyoodo oo uu xidho sunun bay noqonaysaa faral noqon mayso ila faralka in niyooda la rabaa gaarkiis loo niyooday ma fahamte so faslu wa kullu maa'icin dareere kasta oo kharaja min asabiileyni labada jid soo baxaa naajisu nijaas wey halka wuxuu ka warramaya waxyaaba nijaasaadka marka waxyaaba nijaasaadka waynu soo marnay annajaasaat najaasaadka najaasaadka waynu soo marnay iyo welibana qaybayaashooda soo ma cayniya iyo xukmiya haddana muqallaba mukhafafa mutawasita soo ma intunbu halkan inoogu sheegaya la soco iyo wixii la cafiyey idan waynu soo marna wa kullu maaicin shay kastoo dareero ah oo kharaja min asabiileyn labada jid ka soo baxaa najisu nijaas weeyaan shay kasta oo labada jid ka soo baxaa sida kaadidii saxaradii dhiiggii waa nijaas maayic markan waxa ku baxay naqaska naqasku isugu nijaas maha ila almaniy manida mooyaane insaanka laga abuuro iyadu waa daahir wa gaslu jamiici labwaali jamiicu labwaal kaadida oo dhan meedhitaankeedu iyo wal arwaasi saalooyinka meedhitaankooda dhammaantood waajibin weyn ilaa bowl asabiy ilmaha yar kaadidiisa mooyaane alladii kaasa lam yakul icaam cuntada aan cunin fa inahu yadhuru wuxuu ku daahiroobi doonaa birashi lmaai caleyhi biyaho lagu rushayo dushiisa walaa yucfaa lama cafiyin can shayin min anajaasaati shay nijaasooyinka kamida lama cafiyin ila alyasiira min addami inta yara dhiigaa mooyaane walqayxi iyo malaxda inta yara malaxdaa mooyaane wamaa laa nafsa lahu saaira iyo wixii aan lahayn dhiig dareeraya wamaa laa nafsa lahu saaira waxaan lahayn dhiig dareeraya idaa waqaca filina weelka markuu dhex dhaco wamaata fiihi dhexdiisana ku dhinto fainahu laa yunajisuhu nijaasayn maayo walxayawaanu kulluhu aahirun xayawaanku dhammaanti waa aahir ila alkalb walkhinziir eygii doofaarka mooyaane iyo wamaa tawalada minhuma labadaas waxay iska dhalaan aw min axadihima ama midkood uu dhalo maca xayawaanin daahirin wlmaytatu kuluhaa najisatu baktigu dhammaanti waa nijaas ila samaka waljaraad kalluunka iyo ayaxa mooyaane iyo wlaadamiy wayuqsalu inaau weelka waa la meeri doonaa min wuluuqi eyga dhabaqsigiisa laga meeri doona iyo walkhinziiri doofaarka dhabaqsigiisa sabca maraatin toddoba jeer baa la mayri doonaa ixdaahuna bituraab midkoodna markaasi ciiday tahay wayuqsaru waa la mayri doonaa min saa'ir najaasaat nijaasooyinkii kale oo dhan waa la mayri doonaa maratan mar baa la mayri doonaa tatii calayhi ay tacumu lmaxalla meesha la meydhayo wada gaadhaysa oo si fiican loogu wada meydhayo waalaaatu afdalu saddexdaana wanaagsan waidaa takhalalat alkhamratu binafsiha khamradu markii iyo gaarkeeda markaasi ay khal u noqoto dahurat waa daahirooda wain khullilat haddaa khal laga dhigana biarci shayin fiiha shay dhexeeda lagu tuuray markaasi awgeed looga dhigo lam tahur aahiroomayso wain khullilat haddaa khal laga dhigo biarxi shayin shay ku tuuritaankii fiiha dhexda lagu tuuray lam tahur aahiroomayso waay halka wuxuu naga warramay nijaasooyinkii marka nijaasooyinka alcyaan annajisa dhawaan soo marnay alcyaan annajisa kamrigu nijaas buu ahaa kaadida iyo saxarada iyo dhiigga kuwaas waa acyaantii nijaasta bay ahaan baktiga baynu soo tilmaanay wa maa'icin shay kastoo dareero kharaja min alsabiileyni waa alqubl dubr weeyaan najisun nijaas wey ila almaniy manida mooyaane marka alwadi iyo almadiy iyaguna waa nijaas wagaslu jamiici alabwaali kaadida dhammaanteed waxa waa kaadiyaalaha meedhitaankooda iyo saalooyin dhammaantood meedhitaankooda waajibun waajib wey halkaa wuxuu inoogu sheegay nijaasooyinka meedhitaankeeda xukunka ay leedahay markaa waa waajib dal iska meedha nijaasi in la meedhaa waa waajib ilaa bowl sabiyi ilmaha yarkaadiisa mooyaane alladii kaasoo lam yakul icaama cuntada aan cunin yani cuntada an waa laga jeedaa cunto ahaan aan u qaadanin sabab dawogow cunto ahaan aan u qaadanin hadduu caanaha hooyadii cabo laakiin marmar afka wax loo yargeliyo oo cuntada la cunay loo yargeliyo afka oo cunto ahaan una qaadanaynin ma soo gelayo lam yakul icaam waxaa laga jeedaa cunto ahaan uma qaadanayo cunto ahaan yani u ku kaaftoomy marka cunto ahaan u qaato fainahu yahuru birashi lmay calayhi wuxuu ku daahiroobaya isagu in biyaha lagu rusheeya soo marna halkaas waxaynu soo dhiganay nija najaasta waxaa loo qaybiya cayniya iyo xukmiya soo saama cayniyadu maxay ahayd alati lahaa lawnun wa wa طacam waxaa la arki karo weeyaan ama waxay leedahay sifa daahira midab ama ur ayay leedahay tii intaaba aan lahayn waxaa la yhahdaa xukmiya ayaa la yidhahdaa waay haddana waxay u qaybsantaa nijaastii muqallada mukhafafa mutawasita muqalladadu nijaasta imse shay bay ahayd muqalladada nijaasta imse shay bay ahayd laba shay haye alkalb alkhinziir sababta muqalladu noqota maxay ahayd imse jeer baa la meedhayaa toddoba jeer midna ay tahay ya ciid ay tahay mukhafafaduna imse qof nijaastood baheed ya mid keliya bowl sabiy aladi lam yakul icaamka imka noo sheegaya weyaan isagana waa la rusheynayaa waay mutawasidadu maxay ahayd saddexdaa wixii ka soo haray nijaasooyinkii kale oo dhan weeyaan hadday khamri tahay hadday kaadi tahay hadday saara tahay hadday saxaaro tahay soo ma hadday naqas tahay soo ma he ya he ma noqonaysa ya ay sax wey markaa kaana waxaa la meedhayaa haddii cayniye tahay waa in cayntii la jaraa cayniye hadday tahay waa in caynteedi shayga loo gooyaa midabkiisii urtiisii wixi dhan wa in la zuuliya jurmi hadduu jurmiga waa in laga saaraa haddii xukmiye tahayna waa in la meedho la nadiifiya iyadana hal mar baana ku filan oo waxaaso dhan wada go-aan midabka u go-o urtae goodo dhadhanka u wuxu dhamay go-aan ya waay hal mar oo dee si fiican loo meedho haddaa mar labaad lagu haddii bixi weydo mar labaad baa lagu celinay mar saddexaad baa lagu celinay in laba jeer la meedhawana sidaa fiican iyo iyo saddex jeerba siduu sheekhu inoo sheegay intaasunbu inoo sheegay sheekhu waa intaynu soo dhiganay oo faahfaahsan kitaab kastana intaas lagu sheego haddana si faahfaahsan bu utageysaa intan iyo iyo ka faahfaahsan mid waliba intiinbuu sii kordhinaya marka maxay noqonaysaa muhiimadu horta ka hore xifdi ka dambe intii ziyaado kugu daran xifd ayada ka dambena wuxuu kusii dara hadana sii xifdi mid waliba ziyaado kugu daraya mid waliba muxuu kugu daraya ziyaado wuxu sheekhu raximah llah walaa yucfaa can shay min anajaasaati shay najaasooyin ka ah ma cafin ila lyasiira min adami inta yaro dhiiggaa ah mooyaane iyo walqayxa malaxda in yaro dhiiga waa la cafiya iyada dhiiga yar qofka ka yimaada waa la cafiya iyadana waan soo aragnaan filay soo ma inta dhiigga la cafiye ama nijaasaadka la cafiye maynaa soo marin maynaa soo marin waay waxaa la cafiyaa nijaasooyinka waxyaaba la cafiyaa jira waxaa kamid a ah inta yaro dhiigga irbad qofka haddii muddo yar dhiigga ka yimaado waa la cafiye dhiigga socda isaga maya kaas waa nijaas malaxduna waa sida quraanjada duksiga shinida kuwaas dhiig dareeraya male marka iyagana waa la cafiyey idaa waqaca fi linaai markuu weelka dhe weel ku dhex dhaco wamaata fiihi uu ku dhex dhinto fa inahu laa yunajisu ma nijaasaynayo duksigu hadduu ku dhaco biyihii oo kale oo ku dhinto nijaasayn maayo quraanjada haddii ku daarato ay ku dhimato idin nijaasayn mayso baktigu nijaas buu haaya lakin waa inaan qofka isgu qasdiyin waa inaan bificli wayna noqonin bificl insaan maxaa lagala jeeda isaga de soo ururay quraanshadu ku guro ya taas ayada sax ku guray soo ma waxay nijaasaynaysaa marka waay wlxayawaanu kuluhu aahiru xayawaanku dhammaantii waa aahir wey ila alkalb wاlkhinziir eyga doofaarka mooyaane markaa daahir waxaa loogala jeedaa acyaantooda yaa daahir iminka dameerku hilibkiisu waa nijaas dameerka dameerka meela jooga alxumr alahliya ama alinsiya waa hilibkoodu waa nijaas laakiin cayntoodasa waa daahir waa la fuulaa waa la rartaa waa daahir wey marka markuu leeyahy daahirun acyaantood ujeeda wاlxayawaan kulh طaahiru dhammaanti waa aahir ayawaan markuu nool yahay ila اlkalb اlkhinziir egii doofaarka mooyaane oo iyagu waa nijaas iyagoo nool ba nijaasi wamaa tawalada minhumaa iyo labadaas waxay iska dhalaan aw min axadihim ama midkoodu dhalo oo maca xayawaanin aahir waa ninka hore soo marin wاlmayitatu kuluhaa najiisat baktigu dhammaantii waa nijaas waxa laga soo reebayaa ilaa samka waljaraad walaadami saddexdaas marka meytadu waa neefka baktiyey waa neefka dhintay bigayri dakaatin sharciyatin gawrac sharciya waxaan ahayn marka wuxuu noqon karaa inuu waxa weeyaan eh, iska dhintay iyo in la gawracay gawrac sharci aan ahayn waa la baktiyeyba cunun baa la qabtay deetna cunaa marka la qabtay naqaska lagu dhajiyey buu dhintay waay ila samka kalluunka mooyaane kalluunku waa aahir mar haddana la waa aahirna waa xalaal eeg waxaad ogaataa shay kasta oo nijaasi waxaa kullu najisin xaraamun shay kasta oo nijaasihi waa xaaraan haddana shaygaasi waa nijaas waa xaaraan weyaan cunitaankiisa cabitaankiisa isticmaalkiisa waa xaaraan haddana shaygaasi waa nijaas haddaa la dhaha waxaa haddana shaygaasi waa aahir waa xalaal haddana waa aahir waa maxay waa xalaal allahuma ila wixii isaga oo daahira dadka wax yeelaya mooyaane kaas d xaaraam maaha ya qofka ad wax yeelaya suntu nijaasba suntu sunta wax lagu sameeyaa ama beeraha lagu buufiyo ama xoolaha la mariyo sida ma nijaas ma hadduu qofku cabana wuu ku dhimanaya kaasi waa xaaraan de kaasi waa xaaraan waay waynu arki doona insha allah waxyaabaha la cunayo waxa la cabo maxaa xalaal maxaa xaaraan waljaraad ayaxa ayaxu isagoo baktiga qofka hadduu helo isna waa cuni karaa waalaadamiy aadamiguna isaga oo nool iyo isagoo dhintay labadaba waa aahir markuu nool yahina waa aahir markuu dhintana waa aahir waay halkan wuxuu inaga warramaya qaabka wax loo daahirinayay qaabka daahirinay waynaga soo sheegnay wayuqsalu linaau weelka waa la meydhi doonaa min wuluuqiilkalbi ayga dhabaqsigiisa bimacnaa cabitaanku ka cabay wey weelkaas iyo walkhinziiri doofaarka weelkay wax ka cabeen waa la meydhi doonaa sabca maraatin toddoba jeer baa la meydhi doonaa ixdaahuna midkood bituraabi ciiday halka ciidda wax kale ma maya ciid baa lagu meedhaya wax kale geli saabuun iyo waxaa lagu meedhi wayuqsalu waa la meydhi doonaa min saa'ir najaasaat tii mukafifaadka wa inoosoo sheego oo yurashu caleyhi buu inagu yidhi wayuqsalu min saa'ir najaasaat waa mutawasidadii marka nijaasooyinkii kale oo dhan waa la meydhi doonaa marata mar baa la meydhi doonaa ta'tii calayhi ay tacumu lmaxalla meesha wada gaadha mar biyaha wada gaadha oo si fiican loo meedho ayaa markaa noqonaysa marka midabkii waa la jari urtiina waa la jari dhadhankiina waa la goyn nijaasa sala odhan dhamin nijaasa dhahanka si u suuragelaysa ah. ciridka oo kale ah, sa waay waxaad ka warantaa midabkiiba la zuulin kari waayo way adkaatay haye nijaasa weli waa baaqi soo ma mise baaqi waa la cafiyey intaas dhib mala ayado wax dhiba inoo keeni soo ma urtiiba adkaatay waa la meedhaa waa la meedhaa waa la meedha urtiba laga saari karima waayo ya ka warran iyadana dhib male soo ma labadiiba waa la saari kari waayo labadee urti iyo urti iyo midabkii haye ya nijaas waa baaqi weeyaan weli mar haddii labadaba ka kulmeen weli nijaas waa baaqi wey weli nijaas waa baaqi waay dhahanka ka waran dhahanka isagu waa baaqi weyan weli jaas wataala ma jirta haddaba halkan waxaan raacinaynaa soo maynaan odhanin midabka waa la zuulin kari waaye ama urtiiba la zuulin kari waaye markaasaa wax dhibaataa keeni maysa soo maaha iyadu waa waxa wey nijaastii mar hadii la meeday intaas midabkaa la zuulin kari waaye wax mushkilada keeni maayo maradu waa daahir waa nijaas noqon soo soo maynan odhanin su-aashu waxay maxaa u daabida Eh, waxa weeyaan eh, adkaanta ay adkaatay eh, sulintiisu maxaa u daabida shaygan lama jari karo midabkan lagama goyn karo amuurta lagama goyn karo ilaa marada la gooye mooyaane ilaa la jaro moosha mooyaane lama jari karo midabkuu ku yaalla waad si kasta waa la meedho uu gu-iba waayo waa la meedhay wuu gu-i waayo ilaa inu maradii goyno mooyaane lama jari karo kaasa waxay dhahdaa tacadur markaasi tacadurtay ee adkaatay waad fahamtay soomaalka daabitku waa kaas daabitkaana qaado waida takhalalat alkhamratu khamradu markay khal noqoto binafsiha gaarkeeda ay u noqoto nafteeda ay u noqoto ahurat waa ahiruun iyadaa iska noqotay khal cidba khal kama dhigin wain khulilat haddaa khal laga dhigana biarxi shayin fiiha shay lagu tuuray baa khal lagaga dhigay lam tathur aahiroobi mayso iyadana hore marnay khamrada waxaynu soo marnay acyaanta nijaasta ma daahiroobaan saddex shay mooyaane soosaa maaheen saddexdii mid waa khamriga soo maha khamrigu suu daahiroobaya khal buu noqonaya soo maha isagaas ka noqonaya lagama dhigaya laakiin cidina ka dhiga mayse khal kalabaad labaad baan hadaba sheegina kalabaad muxuu ahaa hay haragga baktiga goorbuu daahir goorbu daahiroobaya isaguna maka lamaa gediyo ka saddexaad baa inoo hadhay wamaa saara xayawaan halkaaynu ku dayno wsala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin